la doonayo qofka daalibka laga doonaa cilmuka waa inaad ogaato bianna alcilma cilmigu cibaadatun cibaado inuu yahay qaala bacdu alculamaa culummada gobol ka mida waxay yidhaahdeen alcilmu cilmigu salaatu siri waa salaada qarsoon wa cibaadatu lqalbi waana qalbiga cibaadadiisii aslulusuuli asalyaalka asalkooda fii haadihi alxilyati aadaabtan dhexdeeda xaal usuushu ay ahaatay usuusha oo xilyadan dhexdeeda ku sugan bal welikulli amrin arrin kastoo matluubin oo layska doonayo qofka daalibka laga doonayo cilmuka waa inaad ogaato bianna alcilma cilmigu cibaadatun cibaado inuu yahay shayga ugu muhiimsan oo usuusha kitaabkan ku qoran iyo aadaabaha kaloo laga doonayo ilaa kitaabkaanu aadaabtii ma koobin dhammaan shayga ugu muhiimsan wuxuu yahay inaad ogaato cilmiga barashadiisu inay cibaado tahay cilmiga ogaalka aad ogaato inay cibaado tahay bal min afdali alqurubaat daacaadka ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu waaweyn inay tahay oo ay ka mid tahay qaala bacd اculamaa waxay yidhahdeen alcilmu salaatu siri cilmigu waa salaada qarsoon wa cibaadatu qalbi waana qalbiga cibaadadiisii alcilmigu sidaasay u cadday jireen salafan wa khalafan cilmiga barashadiisu inay cibaado tahay muxamed ibnu shihaab azuhri waa taabici raximahu اllah wuxuu yidhi maa cubid allaahu bishayin afdala min alcilmi ilaahay laguma caabudin shay ka fadli badan cilmi maa cubidallaahu bishayin afdala min alcilm allaah laguma caabudin shay ka fadli badan cilmi abunaciima xilgat lwliyaa ku wariyey khadiibna alfaqiih wاlmutafaqih xaafid ibn cabdilbari jaamic اlbayaani wa cilmihi jaamic bayaani cilmi wa fadlihi waana saxiix sanadkiisu cabdullaahi bn mascuud laftigiisa waxaa laga wariyey addiraasatu salaatu siri dersaynta cilmiga la derseeyaa waa salaadii qarsooneed calaamatu ibnuاlqayim raximah اllah wuxuu yidhi walilaahi daru sayidi اlqowm ilaahay baa iskale caanuhu ku barbaaray sayidkii qoomka wa shaykhu daa'ifa daa'ifada oo zuhaadda ah shayqoodii sahl bnu cabdilaahi atustari wuxuu dhihi jiray cilmigoo dhan waa baab cibaadada ka mid ah cibaadaduna waa baab waraca iyo dhowrsanaanta ka mid ah waracnimada iyo dhowrsanaantuna waa baab zuhdiga ka mid ah zuhdiga dhammaantiisna waa baab tawakulka iyo rabbi tala saarashada ka mid ah alcalaamatu bnuljamaaca alkinaanina tadkiratu saamic walmutakalim wuxuu yidhi bacdu culamaa waxay yidhaahdeen cilmigu waa salaatu siri wa cibaadaة اqalbi waa noocaas qaara waxay keeneen ishkaal soo arooriyey oo waxay yidhaahdeen cilmigu waa wasiilo waxaad ogaanaydaa waxaad ogaanaydaa shaygii aad alle ku caabudi lahayd oo camalka ahaa kadib aad camalkii samaynayda camalkii kadib samaynaydaa camalku marka waa maqsuud cilmiguna waa wasiilo marka see loo leeyahay cilmiga ayaa ah cibaado oo weliba ka fadli badan acmaal badan oo weliba salaadaha sunnadaho ay ka mid yihiin see loo leeyahy taasna waxay culummadu uga jawaabeen horta cilmiga dhammaan waa wasiilo sax ma bal cilmiga in badanoo ka mid ah uguna waajibnimo badan wasiilo maahane waa qaayo tusaale cilmiga ictiqaadka ku saabsan allaah sifaaddiisa asmaadiisa waxaad alle ku caabudaydo waxay tahay waa inaad garato sifaadan ood cilmi u yeelato ee camal kaloo amaraha ka dhashaa maba jiro waa inaad ogaato oo aad waxa weeye aad qalbiga markaas ka yaqiinido qalbiga aad ka yaqiinido dhammaan haybiyaadka o dhanna waa saas masaa'ilka iimaanka ku saabsan iimaankuna waa afdal amaa wa afdal alacmaal cala aliطlaaq acmaashoo dhan shayga ugu fadli badan nabiga marka la weydiiyey sala allahu alay slam wuxu uhi aliimaanu biاllah waa ilahay la rumeeye aliimaanu biاllaahna waxa weeyaan cilmiga lagu gaarayo ee acmaal kaloo jawaarix laga sameeyo ma marka cilmigu afdal اlqurbaat wey afdal اlqurbaat wey cibaado kastaana cilmigay u baahan tahay laakiin cilmiga qaybo badan oo ka mid a ah, acmaal jawaarix laga samay maba barashadaas aad baatad ilahay ku caabude oo qaybiyaadkii rumayntoodo dhan waa saas waa waxaad inta ogaato qalbiga ka yaqiininaydo ilaahay sifaadiisii asmaadiisii qiyaamihii wax badan oo sifada malaa'igta waxyaalaha ku tacalluq wa calayhi asalkaas haddaan qabanno marka masaladaas haddaan ku dhisno marka wax oo ah alcilmu cibaada wa calayhi asalkaas daan qabanno fa ina sharda alcibaadati cibaadada shardigeeda ikhlaasu niyati waa niyada oo la barax tiro lilaahi allaahna loo barax tiro subxaanahu ilaahay baa nuqsaan ka fogaynaa wa tacaalaa ilaahay baa sarreeya liqowli ilaahay qowlkiisaa u deliil ah ilaah uu yidhi subxaana wamaa umiruu lama amrin dadkii ilaa liyacbudullaaha allaah inay caabudaan oo keliyaha la amray mukhlisiina xaalo ay u barax tirayaan lahu allaah addiina daacada xunafaa'a xaalo ay yihiin kuwii baadilka ka leexanaa haddaan qabanno asalkaas oo aan nidhaahno cilmigu waa cibaado cibaado kastaabaa ikhlaasay u baahanto ayu cibaado kastoo ilaahay lagu caabudaa ikhlaas kama maaranto oo laba shardiyo cibaado kastaaba leeda aliimaanu wاlmutaabaca cilmiguna labadiyaa laga raba cilmiga la sheegayo oo lagu gaarayo raadi ahaanshaha ilaahay oo cilmiga fadliga badan loo sheegayo waa alcilmu الsharciyu maahan ilmu dibi cilmu dibi maahan caafimaad la barta maahan injineeriya maahan xaasuubaad iyo kombyuutar maahan cilmiga dhammaan qur-aanku uu fadaa'isha u sheegay sunnaduna ay fadaa'isha u sheegtay ahlucilmiguna ay fadaa'ishiisa booriyeen dhammaan cilmiga fadliga lagu sheega waa alcilmu sharciyu alxaafid ibnu xajarna markuu sharxayo xadiidka nabigu yidhi salى allahu calayh wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofka ilaahay kayr la doono ilaahay diinku fahamsiiyaa xadiiska sharxiisu ku keenaa in uu yahay cilmiga la sheegayo inuu yahay alcilmu sharciyu cilmiga sharciga ah cilmu kitaab wasunna waa cilmigaas cilmiga fadaaisha ay u sugnaatay waa cilmiga qur-aanku boorinayo cilmiga axaadiistu fadliga u sheegaydo dhammaan waa alcilmu sharciyu cilmu kitaab wasunna wey cilmigana ammaantaasa ugu filan oo ah in nabigu noo sheegay sal اllahu calayh wasalam qofka ilaahay fahamsiiyo diinka ayadoo loola jeedo fiqigaas in usuushii oo cilmulictiqaad ay ugu horaydo la fahmo cilmigii furuucdana la fahmo qofka ilaahay fahamsiiyo inuu yahay qof ayr all la doonay qof ilaahay qayr la doonay mar haddaad aragto ilaahay inuu qoomdadaas wax kaa siiyey oo qayb kaa siiyey cilmigii sharciga ahaa waa inaad dareento ilaahay inuu khayr kula doonay ilaahayna uu kuu galay nicam weyn oon dadka badankooda loo gelin xadiidkaasna mafhuumul mukhaalafadiisa waxaa laga qaadanaya yidhi xaafidku qofka aan ilaahay fahamsiin diinka ilaah inuusan khayr la doonin kayrba inaan lala doonin saasaa laga fahmaa xadiiskana saasaa laga fahmaa marka cilmiga maadaama uu cibaado yahay cibaado kasta maxay u baahan tahay almutaabacatu walikhlaas cilmigan ajarka lagu helayo mutaabaco wey oo cilmigii nabiga waa inuu noqdo sala allahu calay wasalam cilmulkitaab wasunna waa inuu cilmigaas iyo wixii wasiilahu ku gaarsiinaya maxaa yaele cilmiga uu yiqiin dadkana uu bari jiray fadaa'isha u sheegana waa cilmigaas cilmiga kale ma in la leeyahay ma bannaana bal culummada waxay yidhaahdaan Ah, cilmiga adduunyada ku saabsan badankiisa oo cilmiga dadku uusan ka noolaa karin oo loo baahan yahay barashadiisu waa fardulkifaa'i oo dad dhamo meel degan haddaysan baran waaba ku dambaabaya maxaa ilahay waa loo dhibtoona dhibkana in la suuriyaa sharci ah marka laakiin haddana si kaleeto unbaa qayrka looga helayaa maahane cilmigan fadaa'ishu ku soo aroortay ma soo gelay kana mid maaha adiladan cilmiga u sheegayda fadaaishana ma ahan ilmiga ay sheegayda cilmigaas saas darteed adoo meel xisaab ku dhigaya ama ingiriis waxa weeye inaad ku qorato adiladii kitaabkii sunnada oo sheegayday cilmiga fadaaishiisa waa taxriifu lkelim can mawaadiciha waa kelimooyinkii oo laga leexiyey meeshii ay ku soo arooreen waana tabdiil iyo taxriif marka cilmigu mutaabaco waa cilmigii nabiga waxa ajarka laga raadinaya waana ikhlaas u baahan yahay in waxa aad u baranayda cilmiga ay noqoto ilaahay riladiisa dalbidiisa jannada iyo daarta aakhira inaad ku guulaysato naftaada inaad jahliga ka saarto muslimiinta inaad jahliga ka saarto diinka alle kuwa ilaalina inaad ka mid noqoto in diinka islaamku baaqi noqdo nicamka alla ku siiyey inaad ilaahay uga shukrido intaas waa inaad niyeysataa nicamka ilaahay ku siiyey oo ay ka mid tahay nicmat اlcaqli nicmat اsamci nicmat اlbasar nicamkaas ilaahay ku siiyey oo aakhirana wax layska weydii doono ina asamca wاlbasara wاlfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula nicamkaas inaad ilaahay uga shukrido oo diinkiisa aad ku barato ood caqligii ku fahamto ood indhihii ku fiirido oo dhegihii ku dhegaysato oo aad ku garato marka taasu inaad niyeysataa ikhlaas waa inaysan kaa soo gelin wax dan adduunya inaad waxa weeyaan cilmiga barato dadka aad ka kor noqoto cilmiga inaad barato dhaqaale adduun aad ku hesho cilmiga inaad barato madaxnimo iyo kursi ku hesho masaa'ibkaas oo cilmiga fasaadiya waa inaysan ku soo gelin ikhlaas ilaahay raalli aanshadiisu inaad ku dalbaydo wa calayhi asalkaas haddaan qabanno fa ina sharda cibaadada shardigeedu ikhlaasu waa niyadoo loo baraxtiro lilaahi allah subxaanahu wa tacaala ilaahay baan nuqsaan ka fogayna ilaahna wuu sarreeyaahe liqowli ilaahi qowlkiisaa u deliil ah ilaah uu yidhi wamaa umiruu dadkii lama amrin ilaa liyacbudullaah allaah inay caabudaan oo keliyaha la amray mukhlisiina xaal ay u saafi yeelayaan lahu alle addiina daacada xunafaa'a xaalay ka leexanayaan diinaha baadilka wa filxadiidi xadiidkii waxaa ku sugnaa xadiidkii alfardi ee qariibka ahaa xadiidkii almashhuuri la caanbixiyey xadiidkii almarwiyi laga wariyey can amiiri اlmu'miniin cumar bni اlkhadaab radia allaahu canhu ana nebiya nabiga sala اllahu calayh wasalam qaala inuu yidhi inama alacmaalu biاniyaat inamaa wax kale ma ahan sixatu axkaami اlacmaal acmaasha axkaamtooda ansicidda ay ansaxdaa biniyaati niyooyinkay ku yimaadaan ku sugnaadaan alxadiia atmim اlxadiia xadiidka adugu dhammaystiro xadiidka fardiga ah ee qariibka ah ilaa xadiidkan waa qariib cumar ibnu khadaab keliyaha nabiga ka wariyey sala اllahu calayh wasalam waa qariib qariibnimadaasuna ku socdaa sanadka awalkiisoo dhan xadiidkaas fardiga ah ee la caanbixiyey ee amiirulmuminiin cumar ibn اkhadaab laga wariyey radia allahu canhu nabigeenna suuban sal اlahu alيه waslam wxu inama alacmaalu biniyaad oo macnuhu yahay inamaa sixatu axkaami اlacmaal acmaasha axkaamtoodu ansixiday ansaxayda biniyaatihi ku sugnaadaan niyooyinkay ku sugnaadaan xaqa diinta waxaa kala saara camalka ansaxaa iyo camalka aan ansaxayn waa niyada niyada unbaa kala saarta waxaa waajib kugu amarka ah inaad ogaato wax kasta oo ilaahay ku amray waa inaad ogaatod cilmi u yeelato waajibay kugu maxaa l haddaadanba ogeyn ilaahay inuu ku amray ma samayn kartid waa inaad ogaato mideeda kaleeto shayga markaad samaydo wuxuu cibaado noqaa markaad u samaydo imtiaal amar qaadasho allah ku amraya sameen haddaadanba ogeyn in alla ku amray cibaado kuu noqoma haddaad samaydo ilamaba u samayn imtiaale koo waa inaad ogaato cibaadadan in allah ku amray ood cilmi u yeelato labo waa inaad ogaato qaabkee alla kuu amro maxaa waxaa la rabaa inaad qaabkii ula timaaddo qaabkii inaad ula timaaddo markaasaad ilaahay caabudi kartaa shaygaan waxaad niyaysana in ilaahay ku amray oo aad u samaynaydo imtiaal amar qaadasho tan labaad qaabkii ilaahay kuu amray waa inaad garataa si aad u waafaqdo amarkii ilaahay oo qaabkii aad ula timaaddo intaas waa laga maarmaana marka ikhlaas waa in la helaa ikhlaas waa in la helaa ikhlaas hadduu waayana cilmigu musiibo ayuu noqonayaa musiibo ayuu noqonayaa alimaam axmed ibnu caaim axmed ibnu caasim alamdaaki wuxuu yidhi alikhlaas maxaa lagu gartaa in camalkaaga aad mukhlis ku tahay in kale maxaa lagu gartaa waa laga maarmaan inaad miisaan hesho miisaan si aad isku garato ikhlaas camalkaagu ma yahay mase ma ahan wuxuu yidhi axmed ibnu caasim alandaaki alkhlaas idaa camilta camalan saalixan falam تحب an tudkara bihi qad wa tucadama min ajli cilmika walam tadlub hawaaba camalika min axadin siwaahu fadalika ikhlaasu camalika wuxuu yidhi laba shayad ku garan karta camalka waa inu ikhlaas yahy o camalka markaad samaydo saalixaa waa inaadan jeclaan in lagu sheeg sheego lagugu weyneeyo camalkaaga daraaddiis cilmiyaa dadka barta alla caalim baad tahay khayr badanaad tahay wanaag badanaad tahay waa inaadan jeclayn qur-aankaa dadka barta waa fiican tahay maasha allah waa inaadan jeclayn sadaqaad la baxday waa fiican tahay waa inaadan jeclayn mujaahidaad tahay gaaladaad naafayda waa inaadan jeclayn camal saalixa markaad la timaado in lagugu ammaanoo lagugu weyneeyo qalbigaaga waa inaadan ka dareemin inaad rabto o shardiga labaad waa inaadan camalkii saalixayood qabatay ujro iyo mushaah aadan cidna ka weydiisan amalkii saalixa ahaa oo aad qabatay cilmigii dadkii bartay cibaado saalixaho kalaad samayday qof banu aadana waa inaadan ujro iyo mushaah ka weydiisan markaad labadaas isku darato markaasaa loogaa kara camalkaagu inuu ikhlaas yahay akbar xudayfa ibnu qataada wuxuu yidhi almarcashi jimaacu اlkhayri fii xarfayn khayr oo dhan laba xarafuu ku jira waa laba kelimo khayr oo dhan laba xarafaa kulmida xillu wa ikhlaasu lcamali lilah wax aad laqaydo jadiinkaaga maraya inay xalaal noqdaan iyo camalkaaga inaad ilaahay u baraxtirto labadaas waa inaad hesho labadaas waa inaad hesho khayr oo dhanna intaasu ku jira camalkaaga cilmiga aad baranaydo oo daalibow aad rabto inaad barato maxaad niyeysan o waxaa la rabaa shaqo intaadan qaban inaad niyeysato maxaad qalbiga gelin waxaa u jaamicsan hadallada kulleyba intaan arkay hadalka zarnuuji oo tacliimulmutacalimka ku sugnaa hadalkaas hadalka sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin na waa ku dhow yahay laakiin kaasaa sii jamcin badan oo hadal jaamica ah wuxuu yidhi alimaamu zarnuuji tacliimulmutacalim dariiqa tacalum wuxuu yidhi badanaa qof camalka u suuraysanaya amaal camal loo suuraynayo inuu camal adduunyo yahay oo niyo fiicanuu ka dhigtay acmaal aakhiro badanase camal loo suuraynaa inay acmaashii aakhiro uu ka mid yahay laakiin niyadu ay ka dhigtay camal adduunyo niyo xumo daraaddeed fara badana markaasuu wuxuu sheegay ardaga waxaa laga rab inuu niyeysto ardayaa tahay casharaad barana diinaad inaad barata rabtaa waxaad niyeysaydu haddaadanba oqoon bilowgiiba ma joogtid wax walba waxaa ka horeeya maxaa geliyey slmkaad cilmi baray wuxuu yidhi hadal aad u cajaa'ib badanuu ku soo koobay kow waxaa habboon cilmiga dalbidiisa inaad niyeysato ridallaahi wa daara alaakhira ilaah inuu raalli kaaga noqdo garo waxa alla jeceliyey samee alla raalli ha kaa noqdee garo waxa alla necebyahe iska ilaali ilaahay raalli ha kaa noqde kow ridallaah wa daar alaakhira iyo janno inaad ku guulaysato waa kow labo waisaalat aljahli can nafsihi wa can saa'ir اljuhaal naftiisa inuu jahliga ka saaro oo uu kala garto waxa alla jecel yahay waxa la necab yahay xaqa iyo baadilka dadka kalena jahliga inuu ka saaro saddex wa ixyaaa addiini wa ibqaa'a alislaam inuu diinka nooleeyo islaamnimaduna baaqi noqdo islaamku wuxuu baaqi ku yahay oo uu nagu soo gaaray waa cilmiga cilmiga weeye nabigu wuxuu ku reebay cilmigii ilaahay u soo dhibay saxaabada saxaabaduna taabiciyaalkay ku reebeen taabiciyaalkuna atbaacu taabiciin ku reexeen ilaana la soo gaarsiiyey inaad marka ka mid noqoto dadka sababta oo diinka alle inuu noolaado oo uu baaqi noqdo ugu dambayn afar waa inaad niyeyso wayanwi bihi shukra calaa nicmati alcaqli wa sixati waa inuu niyeysto qofku inuu nimcada caqliga ka shukriyo ilahay caqliguu ku siiyey qalbi ilaahay indhuu ku siiyey dhaguu ku siiyey waana ku weydii doona waxaad ku qabatay dad ayaa dhegihii laftirkoodu ilaahay ku caasina oo waxa weeyaan dhegihii muusiq ku dhegaysanaya hees oo indhihii ilaahay ku caasinayo zine iyo qurun ku fiirsanaya oo caqligii ilaahay ku caasinayo dadka ku dulminaya makri ku samayna adiga waa inaad u niyeysato ilaahay waxa uu kugu rakibay nicamka ee caqliga iyo samciga iyo basarka inaad allah ku caabudo oo aad ku barato diinkiisa ku xambaarto marka taas ayaa muhima ah. intaas inaad niyeysatood qalbiga gelido ayaa muhima ah. in faqada alcilmu cilmigu hadduu waayo ikhlaasa niyati niyada la barax tirideeda intaqala waa ka guurayaa cilmigu min afdali daacaad daacaadka kuwa ugu fadliga badan ilaa axadi almukhaalifaat waxyaalaha sharciga khilaafsan kuwa ugu hooseeyuuna u guuraya cilmigu hadduu waayo ikhlaas oo aan niyadan soo sheegnay qofku niyeysan rida allah wa daar alaakhira wa isaalat aljahli can nafsihi wa can saa'ir اljuhaal wa ixyaaءi اddiin wa ibqaaء alislaam hadduusan uusan niyeysan waa ka guurayaa cilmigu daacaadka kuwa ugu fadli badan inuu ka yahay waa ka guura wuxuuna u guurayaa mukhaalifaadka waxyaalaha sharciga khilaafsan oo macaasidaa kuwa ugu hooseeya Ah, macaasida naarta lagu galo kuwa ugu hooseeyu aadaya halkaas u guuraya halkaas u guuraya fain faqada alcilmu cilmigu hadduu waayo ikhlaasa niyati niyada la barax tirideeda intaqala waa ka guuraya min afdali daacaat daacaadka kuwa ugu fadl badan inuu ka mid yahay ilaa axadi almukhaalifaat mukhaalifaat waa macaasida waxyaalaha sharciga islaamka khilaafsan kuwa ugu hooseeya u guuraya halkaasuu tegaya taasna adilo badan ayaa tusayda adilo aad u badan ayaa tusayda nabigeenna suuban salى اllahu calayh wasalam kitaab imaamu axmed xadiis imaamu axmed uu wariyey abu daawuudna uu wariyey wuxuu nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalam man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajh اllah laa yatacalamuhu ila liyusiiba bihi carada min addunya lam yejid carfa aljannati yowma alqiyaama qofka barta cilmi oo ka mida cilmiga wejiga ilaahay lagu dalbo cilmu lkitaab wasunna kitaabkii alluu baranaya tafsiirkiiu baranaya xadiidkiiyuu baranaya fiqigiiyuu baranaya cilmi oo wejiga ilaahay lagu dalbo qofka dal qofka barta asagoon u baranayn ilaa inuu dheef adduun iyo birbir adduun ku hela maahan wuxuu isleeyaha baro khalaas jaamacad macallin ka noqo mushaab qaado tafsiirka ku taqaqus markaad ku taqaqusto tafsiirkaad jaamacaddaas ka dhigay khalaas dhaqaalahaagaad heli wuxuu leeyaha xadiidka ku taqaqus markaad ku taqaqusto xadiidka macallinaad ku noqeen jaamacadaad ka dhigay mushaarkaagaad qaadeen husleeyo fiqiga baro ku taqaqus jaamacad macallin ka noqo mushaarkaaga qaado ama qaadi noqo mushaarkaaga qaado ama mufti noqo mushaarkaaga qaado ama wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta shaqo ka hel mushaarkaaga qaado kulli waa isku waa khasaare qofkaas jannada carafteedana ma helaya carafta jannada ah, war adduunya haddaa rabto xisaab baro oo kombyuutar baro oo caafimaad baro oo injineeriya baro iska dah tafsiirka tafsiir ha u baranin inaad ku shaqaysato xadii ha u baranin inaad ku shaqaysato fiqi ha u baranin inaad ku shaqaysato baro wax kalood adduunye ku raadsato kala saar aakhiradaada adduunyadaada ha isku qaldi ha isku qaldi adduunyada in la raadsada waa bannaanta haram ma ah laakiin ha ku raadsan diinta shay diin ah oo ilaahay riladiisa lagu raadiyo adduunyaha ku raadin waa kasaarayda haddii kale waad kasaarta waad kasaarta nabig wuxuu leey sal allahu wasalam qofka u barta cilmigii wejiga ilaahay lagu raadi jiray inuu adduunyo ku helo jannada carafteeda ma helo jannada carafteeda xataa ma helo waa kabiira min kabaa'ir dunuub maxaa yeele cuquubo khaasoo aakiruu sheega xadiisku soo ma jeedid waxyaalaha ugu hooseeya macaasidu ka mid noqona markaas cilmigaagu waxaa ka mid a ah xadiis saxiix muslimka nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam ina wala ina wala naasi yuqdaa yowma alqiyaama calayhi ina awala annaasi yuqdaa yowma alqiyaamati calayhi rajulun istushhida xadiiskii saddexdii sheegay dadka ugu horreeya naarta lagu shiday koo waxaa ugu horreeya nin diinka alle isagoo u dagaalamaya siduu sheegtay loo dilay oo jihaad lagu dilay markaasaa rabbi xasuusinayaa nicamku u galay geesnimadu waa nimco alle caafimaadku waa nimco alle xoogu waa nimco alle nicamkaas waa anigii ku siiye maxaad ku qabatay markaasuu leey rabbiyow diinkaagaan u dagaalamay ilaa la ii dilay markaasaa rabbi leeya kadabta kadabta beenaad sheegtay walaakiin qaatalta liyuqaala laka jarii waqad qiila ah. waxaad u dagaalantay in lagu yidhaa geesi waana u dagaalantay waana lagu yidhi abaalmarinta mushaarkaad sugayda wuxuu ahaa in lagu ammaano waana lagu ammaano adaa raalli ku noqday markaad shaqada qabayd in mushaar saas aad u qaadan lagu yidhahdo geesi ah, kunka dhabbaha ugama leexdo waana lagu yidhi maxaa rabta mushaar kale meli markaasaa inta wejigiisa loo la dhigo wejiga isagoo dhulka ku haya la jiidaa naarta lagu tuura soo ma jeedin markaasaa la keenay rajul qur-aanka bartay dadkana bari jiray cilmigana bartay dadkana bari jiray markaasaa la soo qabta markaasaa ilaahay yidhahdaa nimcadaanaan ku gal nimcadiya ilahay xasuusiya qur-aankaan ku baray cilmigaan ku baray maxaad ku qabatay markaasuu yidhaa rabbiyo cilmigiyaan bartay dadkaan baray qur-aankaan bartay dadkaan baray dartaa markaasa ilah yidhaha kadabta ah. inamaa tacalamta wacalamta liyuqaala laka qaari liyuqaala laka caalim ah. waxaad cilmiga u baratay dadka u barayday qur-aanka u baratay dadka u barayday in lagu yidhaha qur-aan oqooga masaa'ilka oqooga diinigaa waana lagu yidhi mushaarkaad ku shaqaynay saasu ah waa lagu yidhi markaasaa wejiga inta loogu jiido ayaa naarta lagu tuuraa markaasaa la keenaa ninkii qaniga ahaa ee maalkiisii o dhan sadaqada sadaqeeyey markaasaa rabbi xasuusiyaa nimcadu u galay markaasuu yidhaahdaa nimcadaana kuu galay maxaad ku qabatay markaasuu yidhaha rabbiyow dariiq aad jeceshay kama tegin ilaa waa ku baxsha maalka adiga dartaa markaasaa rabbi yidhaha kadabta waxaad u bixiday in lagu yidhaahdo waa qof deeqsi ah waana lagu yidhi markaasaa inta wejigiisa naarta wejigiisa lagu jiido aan naarta lagu tuura hadda fiiriya dembi ilaah laga galo ku igu liituu noqda marka mar hadduu ikhlaas waayey sidaasuu noqonaya fain faqada alcilmu cilmigu hadduu waayo ikhlaasa niyati niyada la baraxtirideeda intaqala waa ka guurayaa min afdali aacaat daacaadka kuwa ugu fadli badan oo awal ka ah waa ka guurayaa ilaa axadi mukhaalifaat kuwa sharciga islaamka khilaafsan oo macaasida kuwa ugu hooseeya kuwaas u guuraya walaa shayca shay ma ahaan shaygoo yuxadimu alcilma cilmiga burburiya milu riyaa'i istususkoo kale ma ahan riyaa'i shirkin wadaajinta istususkeeda ow riyaa'i ikhlaasin ama baraxtiridda istususkeeda walaa shayca shay ma ahaan shaygoo yuxadimu alcilma cilmiga burburiya milu riyaai istustuska oo kale ma ahaan riyaai shirkin wadaajinta istustuskeeda ow riyaai ikhlaasin ama baraxtiridda istustuskeeda cilmiga wax u burburiyaa ma jiro sida istususka ismaqashiinta iyo istususka ha lagu arko ha lagu maqlo siday cilmi u burburido wax cilmiga u burburiyaa ma jiro qofka inay qalbigiisa gasho ha lagu maqlo caalim ha lagu yidhaahdo ha lagu ammaano wax cilmi saas u burburiyaa ma jiro maxay yihiin riyaau shirkin iyo riyaau ikhlaas maxay kale yihiin imaamulqaraafi ayaa dakhiiradiisa ku sharxay waxay kale yihiin wuxuuna yidhi waxaqiiqatu riyaa أن يعمل daacata لله وللناس horta riyaaga xaqiiqadiisa waa qofku daaco inuu u sameeyo allaah iyo dadka ilaahay inuu raalli uga noqduu rabaa dadku inay ku ammaanaanna waa rabaa riyaaga xaqiiqadiisu waa saas wa yusamaa riyaaa shirki nuucaas waxaa la yidhahdaa riyaa shirki ilaahay uu ku caabudaya raallihansha rabbiyuu ku rabaa dadkana ammaanu uga rabaa riyaa shirkiga nuucaas lagu magacaaba walinaasi khaasatan wa yusamaa riyaa alkhlaas marka horeba camalkan dadku u samaynaya ilahay maba u samaynaya kaasna waxaa la yidhaha riyaa ikhlaas waa riyaa oo maxdi ah labadaas wey maala qofkaanu qur-aanu akrinay ilaahay raalliahanshadiisu ku dalbaya dada dadu arka inay dhegaysanayaan markaasu is yidhi haku yidhahdaan cod qurxoona markaasu ama qur-aanka sugi oga idqaani oga markaasuu kala dhigdhigay oo codka kala rogrogay riyaau shirkin waa midkaas salaaduu tukanayey xoogaa waa boobsiinay waa boobsiinay markaasuu dad arka markaasuu salaadii dejiyey oo arkaantii sugay oo idqaaniyey waa kaasa riyaau shirki ah, darsiguu akrinayey daduu diinka u akrinaayey marka ilaahay raalli ahaanshadiisa aad ku gaarteed islaha xoogaa oo ixtiraamayaa yimid oo kuwa akhrinaya aan ahayn markaasuu masaa'ilka aad u balballaariyey ugu fogaaday asagoo islaha yidhaahdeen caalim weeye kanoo kale lama arag waa kaasaa riyaau shirki ilaahayna waxbuu uga rabaa aadmin waxbuu uga rabaa ilaahayna ma aqbalo wax cid kale loogu daray oo xadiis saxiix muslimka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam allahu tabaaraka wa tacaala man camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuhu wa shirka Ah, qofka camal sameeya oo cid kale igu dara camalka iyo shirkigiisa oo iskaga taga ilahay waa ka deqtooy ana aqna shurakaay can shirki alle waa xadiisulqudsi marka riyaau shirki waa noocaas riyaau ikhlaasna waa maxe cibaadadan inuu ilahay ku caabudo maba rabo dadku isku tusa maba tukado laakiin masaajidka waxaa ka galay mid xoogaa uu shaxaad ka rabay ah, hadduusan tukana wax siima markaasuu masaajidka u soo raacay waa iskala tukado waa forfoorarsaday inuusan xataa weyse qabinaa dhici karta markaasu hadhow shaada masaajidka waa ku tukadaa moogta waayahan hadda dersigaananba dhegeystaay moogta midkaana uu xoogaa shaxaada ka raba ma dersigaa dhegeysata waa nin fiicanaata war bal xoogaagan qaado soo ma jeedo dersi ma tagtaa dersi hagoynin hadamaandhow waa fiican tahay miduu xoogaa shaxaad ka raba qaraabay malaayiin ama saaxiibba yihiin marka masaajidkaba foodaba sooma geli jir waa riyaa u shirki xaafid ibnu rajabna xadiiska markuu sharxayana malacmaalu biniyaadu ku keenaa qofka muuminka ah ma suurto geli karto inuu nucaasu ka soo furo oo uu tukado isagoo dad istusaya ee aan alle u tukayn ee qofka nuucaasu waa gaal oo munaafaqii cabdullahi ibnu ubay oo kalaa wey laakiin midka kale waa dhici karta qof muslima inuu ka soo furo oo shaydaanku moogta uusan birixiyo qofkii alle caabudayey inuu markuu dadka inuu qurxiyo cibaadadii waa dhacda qofkii on gaal ahayn laakiin qofaan allaba u sujuuday inuu sujuudo oo tukado isagoo dadku had ku arkeen isle waxay tusayda inaan iimaan laguba eragba oo uu kaafir yahay taasay tusayda marka waa arrin musiibo ah waa arrin musiibo ah ibnulqudaama wuxuu ka sheekeeyey ibraahim ibn waxaan maqlay yuri imaamkii weyne caabidka zaahidka ahaa fuday ibnu ciyaad oo habeen tukanaya oo aqinaya suuratu muxamed oo booyaya oo ku celcelinaya aayaddan walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum wasaabiriina wanabluwa akhbaarakum ila wuxuu leey subxaana wa tacaala wallaahi waa inaan imtixaanaynaa ilaa aan ogaanno cilmi duhuur oo waxa weya jazuhu ku xiran yahay wey ilahay horay wax walba uu ogi laakiin shayga markuu soo muuqdo marka oo qofku sameeyo markaas abaalmarintu ku xihanta ee qofku intuusan samayn ogaalka alla og yahay abaalmarintu kuma xirno marka ilaa aan ogaano cilmu duhuur dadka jihaadayo idinka idinka mida oo sabraya ilaa aan imtixaanno xaaladihiinu ilaa yidhi wanabluwa akhbaarakum xaaladihiinna ilaa aan inin imtixaanno oon inin kala saarno kan mukhliskaa iyo kan muraa'igaa waa inin imtixaanayna ilahayna wuu dhaarta markaasuu wuxuu leeyahay alfudayl ibnu ciyaad aayaddaas wuxuu ku celcelinaya jumlada ugu dambayda wanabluwa akhbaarakum markaasuu wuxuu yidhaahdaa watablu akhbaaranaa in balowta akhbaaranaa fadaxtanaa wahatagta astaaranaa in balowta akhbaaranaa ahlagtanaa wacadabtanaa ah, ilaahyow haddaadna imtixaanto ilaahyow waa fadeexo waana fadeexaynayda ilaahayow haddaad asturka yaga dilaacido oodna imtixaanto alla waadna cadaabayda waana halaagayda waa noo dhammaatay maxaa yeele belada nugu jirta qulubteennaan ognahay ikhlaasku suu qalbigeen ugu yar yahay xubu dunya uu qulubta uga buuxo taasaan ognahay de waa zaahidkii ku caanbaxay zuhdiga iyo ikhlaaska a'immada muslimiinta uga markhaati kaceen markaasuu leeyahay rabbi haddaadna imtixaanto waadna fadeexayn rabbiyow haddaadna imtixaanto waa halaagsanayna cadaabkaagaana gelaynaa markaasuu leeyahay aayadda marku akhriyaba inta booyo wadi waayo uu leeyahay naftiisii inta qof kale ka dhigo uu la hadlaa markaasuu leeyahay tazayanta linnaasi watasanacta lahum watahaya'ta lahum walam tazal turaa'i xataa carafuuka faqaaluu rajulu saalix faqadow laka alxawaa'ija wawasacuu laka fi اlmajlisi wacadamuuka khaybatan laka ma aswa'a xaalaka in kaana haada sha'nuka wuxuu leeyahay dadkaad isku qurxiday dadkaad istustay dadkaad isku diyaariday kama suulin inaad istusayda ilaa ay ku barteen oo yidhahdeen waa nin saalixa waa caalim waa nin taqiya waa nin zaahid ah danahaagay gudeen markaad timaada laydhaa shiika fadhiga looga kaco waa ku weyneeyeen wallahooga kuu sugnaaday haddaad saas tahay wallahoog waa kuu sugnaaday mar haddaad sidaas tahay waxaan maqlay yidhi asagoo leh haddaad awooddo inaan qof ku garan oon lagu baran ku dadaal inaan qofna ku baran qofna inuusan ku baran ilaahayna aad caabudo salafkuna waxay ahaayeen inaysan cibaado samayn ayagoo awooda inay sameeyaan ayadoon la arkayn dadka hortooda kuma samayn jiro cibaado kastoy awoodaan in ayadoon la arkayn ay sameeyaan dadka hortooda kuma samayn jiro ee waxay isku dayi jireen inay qariyaan haddaad awooddo inaan qofna ku garan yeel waxay kaa dhibayda male dadku inaysan ku baran waxay kaa dhibayda male dadkuun ku ammaanin waxay kaa dhibayda maleh hadday dadku ku caayaan mar haddaad ilahay agtiisa ka ammaananta hadalkaas kitaabu tawaabiin uu ku keenay ibnu qudaama uu ku keenay marka cilmiga wax ula mid ah oo musiibaa ma jirto riyaa iyo istus iyo ammaan jacayl ma jirto wuxuu ku yidhi wa milu tasmiici ismaqashiinta oo kale wax u burburiya oo u baabi'iyo cilmiga ma jiro sida ismaqashiinto kale istuska waxa weeye inaad samaydo afcaal oo dadku arkayaan oo dadku inay kugu ammaanaan aad rabto tasmiicana waa inaad ku hadasho aqwaal aad dadka maqashiinaydo ood rabto dadku inay kugu ammaanaan ka midna ficilku ku tacalluqaa midna qowlka riyaaga oo waxa weeyaan oo hore wuxuu ku tacalluqaa afcaal oo dadku kugu ammaanaan tasmiicana waa aqwaal dadku kugu ammaanaan sidaasay kale yihin wa milu tasmiici ismaqashiin oo kale bian yaquula waa inuu qofku yidhaahdo oo daalibkaa ah, musamican xaal uu maqashiinaa kayrahu qayrkiis calimtu waa bartay waxafidtu waan xifdiyey dadu ismaqashiina markaasuu leeyahay kitaab hebelan xifdiyo mid hebelan xifdiyo kaas korkaan ka hayaaho uu leeyahay mhm wuxuu isleeyahay dadku ha ku maqleen ha ku maqleen intaasu wa calayhi marka kaas haddaan qabanno oo ah riyaaga iyo ismaqashiintu inay musiibada ugu weyno cilmiga baabi'iya haddaan kaas qabanno faltazim laasim adtakhallusa inaad ka saafi noqoto min kulli maa shay dhammaantiis yashuubu barxaya niyataka niyadaada wax kasta oo niyadaada barxaya niyadii waxaa la rabay inay ku jirto raalli ilaahay dalabkiis deerta aakhira dalabkeed naftaada inaad jahliga ka saarto dadka kale inaad jahliga ka saarto diinka alle inaad noolaydo islaamku inuu baaqi noqdo nimcada alle ku siiy inaad alla uga shukrido niyadii taasay ahayd waa inaad ka ilaalidaa niyadaas in wax kale soo galaan ood cilmiga u dalbaydo wax kale inay niyadaada soo galaan wa calayhi kaas haddaan qabanno riyaaga inuu cilmigii baabi'inayo taas haddaan qabanno marka faltasim laasim adtakhallusa inaad ka saafi noqotood ka fakato min kulli maa shay dhammaantiis yashuubu barxaya niyataka niyadaada fii sidqi dalabi cilmi dalbidda ka run sheegiddeedana ku barxaya inaad ka run sheegtaa la rabee dalabka oo ikhlaas ay kuu noqoto wixii sidqigaagaas barxaya waa inaad ka saafi noqoto maxaa ka mida ka xubi duhuuri muuqasho inaad jeclaato dadka inaad ka dadka faraha lagu fiiqo sheekh hebel halkaa maraya waa sheekh hebel sheekh hebel miyaa taqaan waxaad rabtaa inaad dadka kasoo dhex muuqato kaasoo kale inaad jeclaato watafawuqi sarrayn iyo kor noqosho calal aqraani dadka asaagaaga ah, aad ka kor noqoto waxaad jecel tahay ood cilmiga u baranaydaa dadka waalkaa ah ama dadaada ah ama kugu filkaa dadkaas inaad ka sara marto dadkaas inaad ka sara marto sileedaa dadkaan adoo ka sarreeya aad aragta waa hoogta waa khasaarta wa jaclihi wa ka jaclihi waa cilmiga ka yeelidiisoo kale sullaman jaranjar laga yeelo liaqraadin dano wa acraadin iyo birbiryaal waxaad cilmigii inaad ka yeesho waxyaalaha barxaniyada waxaa ka mid a cilmigiioo laga dhigo jaranjar lagu gaaro danaha adduun danaha adduun wa acraadin iyo dhaldhalaalka adduun acraabtu waa dhaldhalaalka isagaa sii fasira oo maxay yihiin danaha iyo dhaldhalaalka oo min jaahin sumcad ah waxaa rabtaa qof aad sumcad leh warkiisa la aqbalo inaad noqoto waxaad cilmigan u barayda saas ow maalin ama maal inaad ku heshaa rabta waxaad u barayda ood xadiiska u xifdin oo tafsiirka u xifdine fiqiga u barane maal inaad ku hesho sidaas rabtaba aad ku heshid waa hoogto waa khasaar ow tacdiimin weynayn maalkaas wuxuu soo gelaya kii aad jaamcadda ka qaadayday kii aad ka qaadayday iskoolka kii aad ka qaadayday qaadinimada kii aad ka qaadayday wasaaradda arrimaha diinta ka shaqaynta aad ka shaqaynayday muftiga midaad ku aheed wixii oo dhan aad soo gelay wixii oo dhan aad kuu soo gelay waxaas aad ku heshid aadna wax u bare meeshaad ka hoogta waa halkaas meeshaas wey meeshaad ka hoogta aw tacdiimin weynayn waxaad cilmiga u baraydaa dadku ha ku weyneeyen ha ku addeeceen waxa weeye gacmaha lagaa shumiyo shiiqayga ha lagu yidhaahdo taasaad aragta markaasa leeda horta darajadaas waa inaan soo gaaro in lay koolkooliyaan rabaad leeda waa hoogti waa hoogti ow dalabi maxmadatin ammaan dalbideed waxaad cilmiga u baranaydaa waxaad leedahay ha lagu ammaano sheekh hebel cilmi badana waracsana dhowrsana alla ka cabsi badana intaasaad raadayda aw sarfi wujuuhi nnaasi dadka wejiyaalkooda inaad soo leexido ilayka xaggaaga waxaa rabtaa dadka inaad isku soo xirto oo dadka culammada kale aad ka xalaqaad badato la sheekh inta ufadhiday miyaad aragteen kun a ufadhiya maxaa arda ufadhiya darsigiisa ma aragteen intaasaad rabtaa waa hoogtay waa kasaartay dadba cilmiga saas u baratay hoogtay dadka inaad isku soo xirtaa rabtaaho ay adiga dadka kugu xihan oo wax kaa barta ay ka bataan culummada kale kuwa wax ka barta aw sarfi wujuuhi naasi dadka wejiyaalkooda inaad soo leexdo ilayka xaggaaga fa inna haadihi intaanaan soo sheegay iyo wa amhaalahaa kuwa la midkaa ah, idaa shaadad markay baraxdo anniyata niyada afsadadhaa way fasahaadineen wa dahabad wayna tegaydaa barakatulcilmi cilmiga barakadiisuna waa tegaydaa waad hoogaysaa cilmiga barakadiisina waa baaba'aydaa walihaadaa saas daraaddeed yatacayanu waxaa farducayn ku ah calayka korkaaga an taxmiya niyataka niyadaada inaad ka ilaalido min shawbi aliraada doonis baraxeed liqayrillaahi alla qayrkiis aad doonaydo doonis oo aad doonaydo ilaahay qayrkiisa waa inaad niyadaada ka ilaalido markaad cilmiga baranaydo markaad ku camal falaydo marka aad dadka baraydo sidaas daraaddeed yatacayanu waxaa fardulcaynku oo ku caynoodaya calayka korkaaga an taxmiya inaad ilaalido niyataka niyadaada min shawbi liraada doonis barixeed liqayrillaahi alla qayrkiis aad doonaydo tacala ilah waa sarreeya bal wa taxmiya alxima seeraha waa inaad ilaalido iska daa qalbigaaga inay gashee xataa waa inaad qalbigaaga gadhasho waa inaadan ku dhowaan qalbigaaga inay soo gasho waxyaalahaas xataa waa inaadan ku sigan iska daa inay soo gasheen dii kale waad khasaarta abulcabaas alabyaani shiikh la yidhaah uu wuxuu ka soo raray qaraafi hadal cajiib badan wuxuu idhi saddex kelimo meel aad ku qorto haddaad weydo ciddidaadaa lagu qortaa ee lagama tago warqad haddaad weydo oo kitaab weydo oo loox weydo oo dhagaxaad ku qorto ciddida xataa waa lagu qora maxaa waa wax qofka kayrka adduun iyo kayrkiisa ku jira waana saddex kelimo saddex kelimo marka sinaba loogama tago wuxuu yidhi alaaun low kutibna fii dufrin lawaasicahuna saddex ciddi haddii lagu qoro xataa waa u waasac noqonaya wa fiihinna khayru اdunyaa wاlaakhira saddexdaasayna ku sugan yihiin ayr addunya ayr aakhira ayr addunya ayr aakhirana saddexdaasay ku jiraan ittabic walaa tabtadic waa tana midda koobaad raac nabiga bidcaha la iman waa midda koobaad ittabic walaa tabtadic labo itadic walaa tartafic khuduuc oo ha isla weynaan khuduuc tawaaduc ha isla weynaan itadic walaa tartafic tan saddexaad man tawaraca laa yatasixu qof waracnimo ku dhaqmaa oo xalaal miiranaya dhaqaalaha ma ballaarsado dhaqaale uma bato ma waasacsado dhaqaalaha maxaa yeelay albaab kastoo wax ka soo gelayaanu iska fiirina man tawaraca laa yatasic furuuqa ayuu ku sheegayaa qaraafi juska afraad saddex boqol iyo sagaal safxada ah saddex boqol iyo sagaal waa furuuqa qaraafi alcalaamata ibnu rajab kitaabkiisa faa'iidada badan oo la yidhahdo fadlu cilmi salafi calaa cilmi اlkhalaf fadliga uu ka fadli badan yahay cilmiga salafku cilmigii khalafka kitaabkaas wuxuu ku sheegaa calaamadaha lagu yaqaan cilmiga aan naafic ahayn iyo calaamadaha lagu yaqaan cilmiga naafica wuxuu yidhaahdaa cilmiga aan naaficayn waxaa ka mid ah qofka bartaa kibir ayuu siiyaa faan isla weyni sarayn inuu dalbo tartan adduunyada uu ku tartamo inuu jeclaado inuu culummada u faano iyo dadka caamada ah inuu la murmo iyo dadka inuu isku soo xiro dadka kalena ka gooyo waa calaamada lagu yaqaan cilmigaan naafic ahayn bal waxaa dhici karta arrimahaas uu sheegay sheegayana xadiisa ku sugan xadiis uu xasan kaga dhigay sheekh naasir saxiixu jaamicu sagiirka oo xaakim bayhaqi shucab aliimaan aajuri akhlaaq اlculamaa khadiib اbaqdaadi alfaqiih wاlmutafaqih ibn cabdilbari jaamic bayaan cilmi wafadlihi dhammaan ay ku wariyeen oo nabigu yidhi laa tacalamu اlcilma war cilmiga ha u baranina litubaahu bihi اlculamaa inaad culummada kula faantaan culummada inaad ugu faantaan walaa litumaaru bihi الsufahaa inaad sufahada iyo maangaabta kula doodaan walaa takhayaruu bihi اlmajaalis iyo inaad fadhiyaalka ku doorataan oo isiraadaan ha lagu hormariyo shiikhaw agga fariis ha lagu yidhaahdo ah, faman facala daalika fanaaru annaar qofka sidaas yeela naaru leey cilmigu hadduu ikhlaas waayo wuxuu aadayaa ilaa axadi almukhaalifaat wuxuu yidhi xataa waxaa dhici karta dadkaan cilmigoodu naafic ahayn inay sheegtaan inay culumtoodu tahay ilaahay barashadiisa raalli ahaansho ilaahay raadintiisa wax kalena uusan dan kale ka lahayn inay afka ka sheegtaan ayagoo isla quluubta dadka aad ku weynaataan calaamadaha lagu yaqaan cilmiga aan naafic ahayn xaqa haddii loo sheego uma hogaansano wa khaasatan haddii qofka xaqa wadaa uu qof asaga ka da'ya ama ka cilmi yar uu yahay kama qaato xaqa qofka aan cilmigiisu naafic ahayn maxaa yeele wuxuu isleeyahy dadka indhahoodaad ka dhacay waxaa la leeyay sheekh hebel miyaad ogtahay maanta arday hebela u toosiyey marka kama qaato weraasi kalena waa la sheegay annaga ka oga iska daa halka masalaanta meel ku aragta la boodaysa ah, kama qaato ah, kama qaato ah, kama qaato hadii loo keeno hmm, ma ka qaato calaamadaha lagu yaqaana waxaa ka uu yidhi saaxiibkiisu adduunyadu ka cararaa madaxnimadu ka cararaa caanbixidduu ka cararaa ammaantuu ka cararaa dhammaan waa ka fogaada waa calaamadaha ilmiga naafica waxa lagu yaqaan calaamadaha cilmiga naafica waxaa lagu yaqaanaa qofka cilmiga naafica barta cilmi ma sheegto qofna uma faano dadka culummadaana jaahil ma yidhaahdo u fiirsada hadalkaa wuxuu leey yunsibu kayrahu ila aljahl dadka kale war jaahil wey wax ma yaqaan ma yidhaahdo ma yidhaahdo ma yidhaahdo ilaa man khaalafa sunnata wa ahlaha ahlulbidaca kuma jiraan qof sunnadii nabiga khilaafay culummadii ahlu sunnaha ahaydna khilaafay kaas jaahil waa maxaa yeelay fainahu yatakalamu fiihi qadaban lilah laa qadaman linafsi kaas waa inuu ka hadlaa kana digaa cara uu ilaahay dartiis u caraysan yahy maaha naftiisa inuu araysany naftiisa inuu caraysan yahy marka jaamicu bayaan cilmi waxaan rabaa fadlu cilmi salaf calaa cilmi اlkhalaf aad cajaa'ib u ley waa in la akhriya oo qofka uu akhriya walilculamaa culummada waxaa u sugnaaday fii haadaa arrinkan oo ah riyaaga iyo tasmiica in laga cararo layska ilaaliyo aqwaalun hadallo wa mawaaqifun iyo meele ay ka istaageen hadallo adadag ay ka yidhaahdeen iyo mawaaqif ay ka istaageen ayay culummadu leeyihiin ayay culummadu leeyihiin walilculamaai culammada waxa u sugnaaday fii haadaa arrinkan oo riyaaga ka cararidiisa aqwaalun aqwaal ay ka yidhaahdeen wa mawaaqifu iyo mawqifyaal ay ka istaageen aqwaashaas iyo mawaaqiftaasoo wuxuu yidhi bakar abu zayd bayantu aan caddeeyey darafan qayb oo minhaa ka mid a ah fi lmadxaf alawal baxiga ugu horeeya min kitaabi atacaalum caalim iska dhigidda kitaabka aan ka qoray kitaab la yidhahdo atacaalum uu leey caalim iska dhigidda musiibadeeda kitaabkaas baxigiisa koowaadaan aqwaasha culummada ku soo arooriyey oo riyaaga iyo istususka iyo masaa'ibtaas ka digayda wayusaadu waxaa lagu siyaadinayaa calayhi baxfigaas nahyu lculamaa culummadu inay reebaan can idubuuliyaad masaa'ilka gurbaanka loo nisbeeyey masaa'ilka oo gurbaanka loo nisbeeyey masaa'ilkaas waa reebeen culummadu maxay tahay masaa'ilka dubuuliyaadka dabligu waa gurbaanka marka masaa'ilka loo nisbeeyey xayihi wahiyalmasaa'ilu waa masalooyinka allatii masalooyinka bihaa masalooyinka loola jeedo allatii masalooyinka yuraadu bihaa loola jeedo ashuuratu caanbixidda waa masalooyinka loola jeedo inuu qofku isku caanbixiyo ah, masaa'ilkaasaa la ydhaha dubuuliyaad ad ah, ay culummadu uga digeen iska arday yaro miskiin ah laba masalo saddex mas'alo uu diyaarsanaa ad u u baxinaa waa rogrogaa dhan walbuu ka fiirinaa meelaha culummadu iskugu timaado masaailkaas in laga hadlo uu kicina uu leeyahay masaladaas xoogaa maadaama laisku yimid maa masalo la baaro sida masale hible oo kale waa u gam waa u fadhina marka lasoo hadal qaado uu la kaca marka uu leeyahay masaladaas kollayba asal waxa uu ah aayaddaas axaadiista ku soo aroortana waa shan intaan ka ognahay culimmaduna toddoba qowl waa kuwii ka lahaa sheekh hibil halkaas kitaabhibl intaas kaga yidhi intaasuu hebelna ka yidhi hebelna saasaa looga jawaabay markaasaad waxaad moodaa mufti mufti oo baxr aan xeeb lahayn baxrun laa saaxila lahu waa laba masalo saddexaa u diyaarsan inuu isku caanbixiyuu raba ama waxaa ka mid ah nin caalimo hortiis masale uu ka hadlay ama culamo ahlu sunnahu daalibuu ka hadlay uu isku caanbixina u waxbaan ridina waa soo wadaaba waqad qiila waxaa la yidhi zallat lcaalim caalimka simbirixashadiisa madruubun laha dablu gurbaanka loo garaaca ah. caalim hadduu simbirixdo gurbaana loo garaaca maxaa loola jeedaa haddii aroosyada oo kale gurbaana la garaaca maxaa caanbaxayda oo shuhroobayda hebel iyo heblaayo waa aroosay ila ah. gurbaana loo meeqaa maqashay shayga gurbaanka loo garaaca waa faafa warkiisa Ah, warkiis war qarsoon maa saas darteeda sunno weeye arooska in loo garaaco soo ma jeedi ilaa nabigaa yidhi sal اlahu alay waslam aclinu nikaax war nikaaxa iclaamiya ah, hala ilaamsho waxyaalaha marka lagu iclaamsho waxa ugu fiican wey gurgaanku ah, gaw war waa maxay meshan gawda maanta o ka yeerayda iyo gabdhaha baraanburaya hebel iyo heblaaya aroos hadhow berri ayagoo gacanta ishayo oo isbitaal usii socdo gacanta ku dheganyo haddii la arko naagisana gacanta kudhegan la dhihima waa tishada gurbaanka loo garaacaye waa caan baxday soo maa waa caanbaxday arrintaas soo maa marka gurbaanku wuxuu keenaa caanbixin caalimka zalladiisana caanbixinay keentaa caalimka maradiisu waa dhowrsanta shaatigiisuna waa cadi maryahan cad maxay uga fadli badanyihin maryaha kale dharka cad nabigaa sheegay sal la ala darka waa ka fadli badanyihin isagaa yidhi nabigu xirta dadka idinka dhintana ku aasa sababtay uga fadli badan yihin dharka kale ay dharka kale wasaq kasta waa ku sidane cidna kaama warqabto adaa isog alle un um baa ku og ah. laakiin midkan cad tiqsi yar hadduu halkaas uga istaago bis wey xir yaraa ku istaagay wasaq yaruu ku reebay waa ka muuqanay waa inaad siibto ama ka dhaqdo ah. wasaqda ma qarsato ah. marka caalimka shaatigiis waa cadli go' baftaahu wataa go' caduu wataa wax yar oo khalad hadduu ka dhaco mashriq iyo maqhrib baa lala kala aada waa caambaxe waa caambaxe waxaad moodaa gurbaanka iyo iyo caalimka maxaa ka dhaxeeya caalim gafay hadalkiisu waa caambaxa gurbaan wixii loo garaacaana waa caambaxaya marka calaaqada iyo wajuushadaa ka dhexeeya waa maxee waa shuhrada iyo caambixidda sida war wixii gurbaan loo garaaca u faafaan caalim hadday wax yaru ka dhacaan waa caambaxa marka qofa isku soo saaraan iska miskiin arday ah waxba ogey kaasuu saasuu yii waxna ma ogey waa jaahile saasna waa yidhi inuu u karin bileeyana waa dhacdaaba rubisaanaba rubisaan macnaha inuu u siyaadiyo wuxuusan dhihin u yidhaahdo saasna waa yidhi saasna waa yidhi saasna waa yidhi hmm. waana masaaibka waxyaalaha masaaibka lala dhaxlay ka mid tahay culummada laga been sheego waxaysan dhihin loo dhaho sun weeye qofka uu laqlaqayo ah, waa sun umana badna inuu adduunyada xataa ku badbaado iska de aakhire masaaibkeed adduunyada inay ku taabtay u badanta ah shaarixa waa kan ka soo raray kalaamkii ibnu casaakir ee qiimaha badnaa tabyiiru kadib ilmuftari safxadiisa afartan iyo koobaad hadal dheer oo uu ku lahaa uu dhihi jiray iclam ogow anna luxuuma alculamaa'i masmuuma waxaad ogaataa culummada hilibkoodu waa sumaysayn culummada markaad wax ka sheegaydo xamanaydo ogow hilib sumaysanaad cunaydaa hilibkoodu waa dadka culummada nuqsaamiya sida ilaahi weyna u dilaaciyo u fadeexeeyana waa arrin la yaqaan ah. arrin la yaqaan wey ah, oo la og yahay la og yahay lianna alwaqiicata fiihim bimaa hum minhu bura'aa'u amrun cadiim maxaa yeelay in culummada lagu dhaco wax laga sheego lagana sheego waxay beri ka yihiin arrinkeedu waa weya wa tanaawulu liacraadihim bizuuri wاliftiraa'i martaqun waqiimu in waxa weeye sharaftooda la gaaro been abuur iftiraa waa makaanu daaqid xun wاlاkhtilaaqu calىa man ikhtaarahum اllaahu minhum liancaashi اlcilmi khuluqun damiim in lagu been abuurto dadka ilaahay u doortay cilmiga waa akhlaaq liidata laakiin wاlاqtidaau bima madaxa allaahu bihi qowla almutabiciina min alistiqfaari liman sabaqahum wasfun kariim laakiin waxay tahay in lagu daydo wixii ilaahay ku ammaanay dadka raaca nabiga iyo saxaabada oo ah inay dembi dhaaf u weyddiiyaan culummadii ka horreeday iyo dadkii mutaqiintahay oo saxaabada ugu horreeyaan waa tilmaanta wanaagsan maxaa yeel markaasuu aayaddii keenay oo yidhi allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku ammaanay dadka mu'miniintii ka horreeyday u dembi dhaaf dalba allena makaarimta wanaagsan iyo makaarimta xunba isagaa u ogaal badan wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana ilى aakhir اlaaya wallahu subxaanaه wa tacala aclam wslى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed